بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإسيريها إسلامي أه شرم أركي وكيا لما قال بوساسو قارها نسونها مسجد الروضة وإديسو قدبنا يا محاضرة عنوان كيدو يهي أين أنت من هؤلاء حقيبات كجرتا هوينك ونكسن waxaana soo jeedinayaa fadiilatu shaykh cabdulqaadir mu'min yuusuf لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم haddii allah wadale ogolaado waxaynu kelimaad ka sheegi doonaa in sha allah muxaadaro aynu ugu magac daray ayna anti min haulaai xaggee baad kaga jirtaa gabdhahan aan soo sheegi doono tilmaamahooda waxaynu ka warrami doonaa haddii allaha waddale ogolaado gabdhihii hore tilmaamahoodii qayb ka mid ah waxa ugu horreeya aynu ka warramaynaa alcilmu wax kasta waxa muftaax u ah waa cilmiga sidaa darteed waxaynu eegaynaa meeshii ay kaga jireen gabdhihii hore saxaabiyaadka ahaa iyo taabiciyaadkii iyo kuwii ka dambeeyey cilmiga halkii ay kaga jireen ma dad juhalaa bay ahaayeen mase dad aqoon leh oo cilmiga meel sare ka gaaray ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad cilmiga meel sare ka gaaray waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa caaisha radi allahu tacaala canha caaisha waxay ahayd qofkii afraad ee saxaabada rag iyo dumarba nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiska ka wariyey waxay ahayd qofkii afraad waxaa ka horreeya abu hurayra iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo anas ibnu malik iyaduna qofkii afraad ayay ahayd waxay nebiga ka xafiday sala allahu calayhi wasalama laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis laba kun laba boqol iyo toban xadiis yaa layta shicrii haddii aynu xafidi lahayn toban xadiis uu keliya fiicnaan lahayna labada boqol intaynu iska dayno labada kun xagga iska dhig laakiin toban xadiis keliya haddaynu xafidi lahayn nin baa ka sheekaynaya la yidhaahdo masruuq la yidhaahdo wuxuu yidhi kaanat caaisha radi allahu ta waxaa la weydiiyey caaisha radi allahu tacaala canha ma tiqiin cilmiga loo yaqaano faraa'idka waa cilmiga dhaxalka weeye oo wax yaqaani ba yar yihiin markaas buu wuxuu ku yidhi wallahi laqad ra'aytu alaxbaara min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama yas'aluunaha can alfaraa'idi wallaahi waxaan arkay axbaartii saxaabada raggii cilmiga badnaayo saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim oo waxa ay weydiinayaan caaisha faraa'idka weydiinaya abu muusa alashcariyi baa wuxuu leeyahay xadiiska sidee bay ku ahayd kala saaritaankiisa ma ashkala calayna asxaabu rasuuli asxaabu muxamadin sala allahu alayhi wasalama xadiisun qaddu fasa'alnaahu caaisha ilaa wajadnaa cindaha cilman ma uusan jirin xadiis iska kaaya dhex gala saxaabadii nebi moxamed haddii aanu nahay oo markaa aanu caaisho weydiinno ilaa cilmi baanu ka helaynay oo way noo bayaaninaysay curwa ibnu zubayr baa wuxuu leeyahay maa jalastu axadan qadu kana aclama biqada'i wala bixadiisin biاljaahiliya wala arwa lishicr wala aclama bifariidatin wala dibin min caaisha radia allahu tacaala canha wiilkaas ay habaryarta u tahay oo curwa ibnu zubayr ayaa waxa uu leeyahay lama fadhiisanin weligay qof ka badiya cilmiga qadaha loo yaqaano cilmiga xukunka wax lagu kala xukumo walaa bixadiidin biljaahiliya sidoo kaleeto sheekooyinkii jaahiliga sidoo kaleeto qof gabaga ka badiya ashcaarta ka badiya ma aanan arag sidoo kaleeto ma aanan arag cilmiga faraa'idka wax ka badiya sidoo kaleeto cilmiga dibiga ama cilmiga dhakhtarnimada weligay ma aanan arag qof ka badiya caaisha radia allahu tacaala canha shan cilmi weeye haddii aynu ka soo tagno saxaabadii ridwaanullahi tacaala calayhim haddana aynu u soo gudubno kuwii ku xigay xabsa binti siriin raximah allah ilaahay haw naxariisto alfaqiiha gabadhii faqiihada la ohan jiray ayaa nin baa ka sheekaynaya fadligeedii ayuu ka sheekaynayaa markaas buu wuxuu leeyahay fadligeediiyo cilmigeedii isagoo ka sheekaynaya qara'at alqur'aana watammat tammati xifdah qur'aanka ayay baratay xifdigiisina waa dhammaystay wa hiya binta sintay cashara iyada oo ah laba iyo toban jir wa caashat sabciina sana toddobaatan sano ayay noolayd oo qur'aanka alle subxaanahu wa tacaala ay ku camal falaysay oo qur-aanka alle aanay hilmaamin oo ay akrinaysay oo aanay wax kale ka dooranin nin la odhan jiray asmaciyi oo luqada carabiga aad iyo aad caan ugu ahaa ayaa waxa uu leeyahay waxaan arkay maalin maalmaha ka mid ah gabar ayaan arkay waxa ay qaadaysaa gabadhaasu abyaatan min ashicir tixgabaya ayay tirinaysay markaas baan waxaan ku idhi qaatalaki illaahuma aftaxaki war belaaya kula tagtaye maxaa kaa aftahanimo badan faqaalat markaas ba waxay tidhi wayxag wahal yucaddu haadihi alfasaaxa bacda qowli illahi tacaala wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين آيدان كبعدي miya aftaha ma kale aad sheegaysaa aayaddaanu yaraanteeda iyadoo sidaas u yar waxa ay kulmisay iyada sidaas u yar kulmisay bayna amrayni laba amar wanahyayni iyo laba nahyi wa khabarayni iyo laba khabar wa bishaaratayn iyo laba bishaaro ninkii asmaci la oran jiray baa wuxuu yidhi facajibtu fahmaha wa idraakajibtu bishicrihaa shicirkeedi kanaaba iiga daraa siday aayaddan u fahamtay ayaanba la yaabay buu yidhi gabadhaasuna imisay jirtaa shan sano ilaa lix sano ayay jirtaa qur-aankii ayay sidaa u fahamtay sidoo kaleeto cilmiga luqada sidee bay ku ahaayeen gabar baa maalin maalmaha ka mid a markaas ba waxay tidhi adaliimun ina masaabakum rajula ahda salaama taxiyata dulmin gabay noocaasa ayay qaaday gabadhii waxaa lagu qabsaday gabaygii icraabtiisii baa lagu qabsaday markaas baa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa rajulan meeshaad ka tidhi rajulun dheh oo gud-god ayaa lagu yidhi maxaa jira khabaru ina weeye sidaa darteed inaad goddo ayaa lagaa rabaa kadibna waxay tidhi arrinkaas ma yeelaayo maxaa jira ninkii ugu cilmiga badnaa ayaa i baray waxaa laysula tegey dadkii nuxaadda ahaa oo naxwaha yiqiin ayaa laysula tegey kadibna waxaa la ogaaday inay gabadhii saxsan tahay waa culumta inagu gabdhuhu xaggooda inta badan aanay fiirinba weeye waa laga yaabaa inay qur-aanka xifdiyaan laakiin culumta noocaas oo kaleeta ah aad iyo aad ayuu ugu yaryahay naadir ugu yahay waxaynu kala oegaynaa gabdhaha fiqhigoodu sidee buu ahaa nusuusta ma iska xifdin jireen keliya mase fiqhi bay lahaayeen cabdullaahi bnu cumar radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi rasuulki sala allahu alayhi wasalama wuxuu soo maray qabri buu soo maray markaas bu wuxuu yidhi ina hada la yucadabu al'an kaas hadda ayaa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi calayhi dadkiisa u oynaya darteed baa lagu cadaabayaa faqaalat caaisha caaisha ayaa waxay tihi gafara allahu liabi cabdiraxmaan ilahay ha u naxariisto abi cabdiraxmaan annahu wahila wuu sahwiyey ee nebigu sala allahu calayhi wasalama waxa wuxuu yidhi maxaa jira ilaahay subxaanahu wa wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wasra ukhraa nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina hada la yucadabu al'aan wa ahluhu yabkuuna calayhi kaas hadda ayaa la cadaabayaa dadkiisa keliya gabadhaas oo ahayd mawlaata rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama ayaa nebiga u timi kadibna waxay ka dacwoonaysay ninkeedii la ohan jiray abu raafic inuu ninkaasu dilo nebigu sala allahu calayhi wasalam abuu raafic ayuu u yeeray wuxuu ku yidhi gabadhaan maxaad ku dilaysaa wuxuu yidhi gabadhaan waa i dhibtaa yaa rasuul allah rasuulku iyadii buu weydiiyey oo wuxuu ku yidhi ninkaan maxaad ku dhibtaa salmoy waxay tidhi yaa rasuul allaahi anigu ninkaan ma dhibo walaakinahu maalin maalmaha ka mida ayuu tukanayey kadibna neef baa ka timi kadibna salaaddii ayuu iska watay waxaan ku idhi war nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama dadka muslimiinta wuxuu amray nebigu sala allahu calayh wasalam idaa kharaja min axadihim ariix haddii ay riix ka soo baxdo isaga oo qofku tukanaya ama aan tukanayninba waxaa waajib ku ah an yatawada'a inuu weese qaato faqaama fadarabanii wuu i garaacay fajacala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yudxiku wayaquul yaa abaa raafic inaha lam ta'murka ila bikhayr wax kale kuma aanan amrin ilaa khayr maahine fiqigoodna sidaa ayuu ahaan jiray ma intaa keliya ayay ku ekaayeen dhinaca cilmiga maya bal halxiraalayaal cajiiba ayay yaqiineen gabdhihii hore waxaa lagu yaqiin xataa kuwii soomaalida halxiraalay aqoon jireen nimanka xataa hadday guursanayaan halxiraale ayay ku guursan jireen oo ninka caqligiisay tijaabin jireen laakiin hadda jallaataa laysku guursadaa gabadhaanu waxay leedahay qaadi lmuslimiina undur lixaalii waftinii bisaxiixi wasmac maqaalii maata zawjii wahamanii faqdu baclii kayfa xaalu nnisa'i bacda arijaali sayru llahi fi xashaya janiina laa xaraamun bal huwa biwad'i xalaalin faliya nisfu in ataytu biuntha waliya humunu in yakun min rijaalin waliya lkullu in ataytu bimayitin haadihi qisatii fasir su'aalii qaadigii muslimiinta ayaa u timi kadibna gabay bay kula khidaabaysaa hadal caadiya xataa maaha khidaab hadal gabay bay kula hadlaysaa kadibna waxa ay ku tidhi qaadigii muslimiintow arrinkayga fiiri jawaab saxiixana isii haweenay baan ahay ninkeedii ka dhintay kadibna murugsan markii ninkeedii uu ka tegey sida dumarkuba ay noqdaan waxa uu iga tegay ninkaygii uur ayuu iiga dhintay uurkaas oo xalaala haddii aan gabar dhalo xoolaha nus baan qaadanayaa haddaan wiil dhalona sideed meelood oo meel ayaan qaadanayaa haddaan mayd dhalona xoolaha oo dhan baan wada qaadanayaa ee su-aasheeda tan ka jawaab oo jawaab saxiixa ay kadibna ninkii qaadiga ahaa madaxa ayaa wareeray qisa uu weligii arkay ma aha haweenay lama arag nin xoolihiis ka wada qaadanaysa lama arag iyadoo carruurla xoolihii nus qaadanaysa waa wax cajiiba oo qariiba ayay ku noqotay kadibna sheikii kitaabadiisa ayuu laablaabtay gabadhina iska teg ayuu yidhi bal igu soo laabo saddex beri kadib kadibna culimmadii ayuu u tegey kutubtii ayaa laysla baaray arrinkii halxiraalihii ayaa lagu mashquulsanaa muddo aad iyo aada u tiro badan kadibna halxiraalihii ayaa lasoo helay oo gabadhu maxay tahay gabadhu waa gabar addoon xoraysay wey addoon bay lahayd kadibna addoonkeedii bay xoraysay kadibna addoonkii ayay guursatay addoonku cid kale ma leh casabo kale uu leeyahay ma jirto uur buu uga tegey hadday gabar dhasho thumun bay qaadanaysaa waxay ku qaadanaysaa faradkeedii gabadhuna nus bay qaadanaysaa intii kaloo soo hartay ayay nuskii inta ka soo hartana iyada ayaa qaadanaysa maxaa jira casabo kale male ninkii iyadaa isku darsanaysa saa darteed xoolihii nus bay ku helaysaa hadday wiil dhashona humunkeedii keliya ayay qaadanaysaa wixii soo harana wiilkaa qaadanayo isagaa casaba ah waxay dhashaa hadduu mayd noqdana casabo kale ma leh xoolihii oo dhan iyadaa qaadanaysaa waxaynu kaloo fiirinaynaa xubbigoodii ay jeclaan jireen nebiga sala allahu calayhi wasalam gabdhii yay jeclaan jireen yay ku dayan jireen ma nebiga ay ku dayan jireen sala allahu calayhi wasalama mase shayaadiinta iyo gaalada ayay ku dayan jireen hadda kuwa maanta jooga kuwaasa derbiyada ugu dhegdhegan yihiin kuwa waxay labisanayaan gaalada labiskoodii kuwa waxay yaqaaniin gabdho aynaan magacyadooda garanayn nin baa wuxuu gu yidhi bas baan soo galay kadibna waxaan arkay laba gabdhood oo isfeerayo soomaaliya labadii gabdhood baan kala qabtay war maxaa jira maxaad isku haysaan waxay isku hayaan hayaanaa gaalada oo dhimatay ayaa midna waxay leedahay way fiicnayd midna waxay leedahay way xun tahay waxaa dhacday naa gaalada oo diyaano la oran jiray kolley inaad garanaysaan baan u malaynayaaye markii ay baktiday gabdho badan inay cuntada iska daayeen oo soomaalii oo yidhaahdeen ma nolol baaba ii taal diyaanoo gabadhii aan ku dayan jiray oo waxay cunto aan cuni jiray siday u labisato aan u labisan jiray istaylkay qaadato aan qaadan jiray mar haddii ay dhimatay ma nolol kalaa ii taal kadibna ay cuntadii ka go'day kadibna faleebe lagu rakibay wa wahaakada laakiin gabdhii hore jeclaan jireen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama gabar ayaa jirtay radia allahu tacaala canha saxaabiyad jaliila ahayd kadibna nebigi bay u timi sala allahu calayhi wasalama kadibna waxay ku tiri yaa rasuul allah axabu salaata macaka inaan kula tukado ayaan jeclahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qad calimtu inaki tuxibiina salaata macii waan ogahay inaad jeceshahay inaad ila tukato bal u fiirsada nebigii baa u qiray inay jeceshahay sala allahu calayhi wasalama nebigi baa siiyey shahaado inay nebigii jeceshahay sala allahu calayhi wasalam bal ka warramo qoftaas munaafaqad ma aanay ahayn wsalaatuki fii baytiki khayru min salaatiki fii xujratiki salaadaada aad gurigaaga ku tukato ayaa waxa ay kaaga khayr badan tahay salaadaada aada xujradaada ku tukato wa salaatuki fii xujratiki khayrun min salaatiki fii daariki salaadaada aad dayrkaaga ku tukatona midda xujradaada aad ku tukato baa kaga wanaagsan wa salaatuki fii daariki khayrun min salaatiki fii masjidi qawmiki salaada sidoo kaleeto aad ku tukato masjidkayga aad ku tukato ayaa waxay kaaga khayroon tahay waxa kaaga khayroon salaada masjidka kuu dhow oo qoomkaaga aad ku tukato gabadhii maxay samaysay markaa kabacdi gurigeedii ayay meeshii ugu fogayd gurigeeda ee qolkeeda ugu sii xigtay ee ugu sii dambaysay ayay waxay tihi hala iiga dhiso meel aan ku tukado musalle hala iiga samayo halkaas ayay ku cibaadaysan jirtay kama aanay soo bixin xataa laqiya allaha caza wajal ilaa ilaahay la kulantay subxaanahu wa tacaala halkaas kama aanay soo bixin bal u fiirsada marka u fiirsada xifdigoodii iyo siday khayr u lahaayeen iyo ninkii ay jeclaan jireen nebigii sala allahu calayhi wasalama siday u jeclaan jireen iyo inagu waxa aynu jecel lahay bal aynu isu barbar dhigno xaggee baynu gabdhahaas kaga jiraa inagu waxaynu eegaynaa gabdhihii horeeto nusuusta sharciga ah qur'aanka kitaabka iyo sunnada siday u rumayn jireen caaisha radi allahu tacaala canha baa waxay leedahay ina lanisaai quraysh la fadlan wallahi ilaahay baan ku dhaaranayaaye dumarkii qurayshee dumar fadli badan bay ahaayeen wa inii wallahi ma ra'aytu afdala min nisaa'i alansaar waashaddu tasdiiqan likitaab illahi walaa iimaana bitanziil laakiin ilaahay baan ku dhaaranayaaye ma anan arag wax ka fadli badan gabdhihii ansaareed oo ka rumayn badan oo uga iimaan badan kitaabka alle iyo wuxuu alle soo dejiyey faqad unzila suuratu nuur baa la soo dejiyey walyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihina fainqalaba rijaaluhuna ilayhina raggoodii ayaa soo laabtay yatluuna calayhina iyagoo ku akrinaya maa anzala allahu fiiha wuxuu ilaahay soo dejiyey wayatlu rajulu cala imra'atihi ninku haweenaydiisi ayuu ku akrinayay wa iyo gabadhiisii iyo wauktihi wa kulli dii qaraabatihi ayuu ku akrinayay famaa minhuna imra'atin haweenay ma jirto iyaga ka mid ah ilaa qaamat ilaa murdiha almarxal haweenay walbi go-eedii meel u saaraa ayay u kacday oo maxay sameeyeen factajarat bihi markaas ayay waxay ka dhigteen ay xijaab ka dhigteen tasdiiqan wa iimaanan bima anzala allah iyaga oo rumaynaya wixii ilaahay ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala min kitaabihi faasbaxna wara'a rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama yusalliina subxa muctajiraatin kaana calaa ru'uusihina alqirbaan waxa ay ku waabariisteen nebigii sala allahu calayhi wasalama gadaashiisa iyaga oo tukanaya oo madaxooda aad u malayso sida tuke oo kale habeenkii waxay qoraxdu u dhacday iyagoo aan xijaabnayn waaguna waxa uu beryay xijaaban u fiirsada ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisay u rumaynayaan nusuusta alle siday u rumaynayaan innaga waxaa lanloo loo yaabaa haddii nala yidhaahdo gaaladaa waxaa iyo waxaas tidhi dawaaqiiddaa waxaas iyo waxaas tiri inaynu aad iyo aad ugu dhega nugu lahay laakiin ilaah iyo rasuulkiisibaa sidaa yidhi haddii layna yidhaahdo aad baynu u dhega culusnahay wa fii aadaanina waqrun wa min baynina wa baynika xijaabun baynu oranaynaa wax allaale waxaynu maqlayno ma jirto dhega culays ayaa ina ku jira sidaas ayay khayrka ku gaareen bal aynu eegno cibaadadoodii sidee bay u cibaadaysan jireen qaasim ibnu muxamed oo ah caaisha radia allahu tacaala canha wiilka eeddadau ahayd ayaa wuxuu leeyahay waxaa caado ii ahaan jirtay inaan subixii ku jarmaado ama aan ku kalaxo caaisha radia allahu tacaala canha markaan suuqa u socdo habar eedaday kadibna aan salaamo maalin maalmaha ka mida ayaan ku kalaxay maalintaas buu marka soo guuriyey maalin cajiiba la noqotay maalmihii kale wuu iska dhaafay caaisha ayaan u tegey radia allahu tacaala canha waa goor subaxa weeye kadibna iyada oo tukanaysa salaatu duxa iyadoo tukanaysa wahiya taqra' waxay akrinaysay faman allahu calayna waqaana cadaaba asamuum aayaddaa ayay akrinaysay wa tabkii way oynaysay wa tadcuu ilaahay bay baryaysay wa turadidu laaya aayadda ayay ku soo celcelinaysay faqumtu xataa malaltu waan ag istaagay ilaa aan ka daalay faqultu markaas baan waxaan idhi ufariqu min xaajatii suuqaan iska aadayaa oo xaajadayda baan soo dhammaysanayaa uma arjicu markaa kabacdi baan ku soo laabanayaa waan tegaya suuqaan aaday xaajadaydii baan soo dhammaystay waan soo laabtay wahiya kamaa hiya sideed weeye turaddid alaaya weli aayaddii bay ku celcelinaysaa wa tabkii wa tadcuu wayna oynaysaa ilaahayna way baryaysaa subxaanahu wa tacaala salaadday tukanaysaa farad ma aha waa salaatu duxaa barqadii bay salaad tukanaysaa wa maca dalika waktigaas dheer ayay ka qaadanaysaa sidaas bay cibaadada alle subxaanahu wa tacaala ay taladud iyo jacayl ugu samaynaysaa inaga laakiin salaadihii baaba laga yaabaa inaynaan tukanba salaadihii caadiga ahaa ayaaba laga yaabaa inay nagu adkaadaan ama aynu salaadaha qayb ka midi ah ay naga tagaan sidaanu raggaba ku aragnay dumarkuna u malayn maayo inay ka sokayaan sidoo kaleeto xafsa binti siriin raximaha allahu subxaanahu wa gabadhaasu waxa uu leeyahay ninka warramaya mahdi ibnu maymuun la oran jiray wuxuu leeyahay waxa ay gurigeedii joogtay oo masallaheeda aanay ka bixin soddon sano masallaheeda kama aanay bixin ilaa inay uga baxdo liqaa'ilatin inay xoogaa soo harsanayso maahine aw liqadaa'i alxaaja ama inay danteeda soo gudanayso maahine weligeed ugama aanay bixin oo weligeed ugama meeshaa kama aanay tegin ilaa inay intaas maahine halkaa unbay ku jiri jirtay soddon sano oo ku cibaadaysanaysay waxaa jiri jiray sidoo kaleeto gabdho caabidaada oo jooga magaalada basra loo yaqaan waxaa ku jiri jirtay haweeney la yidhaahdo muniiba waxay dhashay gabar kaleeto oo ashaddu cibaadatan minha iyada kaba sii daranba gabadheedii baa waxay noqotay mid iyada ka cibaado badan xasanulbasri nin la oran jiray ayaa gabadhaas kunyi jiray oo la yaabi jiray gabadhaa cibaadadeeda iyo yaraanteeda ayuu aad iyo aad ula yaabi jiray maalin maalmaha ka mida ayaa loo yimi xasanulbasri raximahu llahu tacaala kadibna waxaa lagu yidhi gabadhii sakaraatulmowtki baa haya oo gabadhii waaba dhimanaysaa xasanulbasri wuu naxay wuuna booday kadibna gabadhii ayuu u galay gabadhii markay aragtay ayay gabadhii oyday markaas buu wuxuu ku yidhi yaa xabiibatii maa yubkiiki maxaa kaa ohinaya faqaalat waxay tihi ya abaa saciid abaa saciido waxaan u oynayaa ma aha inaan xayaato dheer inaan helo adduunka inaan iska joogo ma aha inaan cunto iska cuno ma aha inaan adduunka wakti dheer iska joogo laba mitir noqdo saddex mitir afar mitir aad aad u buurto laba boqol oo kiilo aan noqdo haddana aanan waxba tarihayn ilahaynana caabudahayn subxaana wa tacaala ma aha siday nagu nahay lakin aturaabu yuxtaa calaa shabaabatii walam ashbac min daacati rabbii waxaan ka naxsanahay ciid baa lagu hoobinayaa oo dhabankayga ciid baa lagu shubayaa kamana aanan dhargin cibaadadii alle subxaanahu wa tacaala weli cibaadadii alle kama aanan dhergin ayay leedahay waxay oynaysaa waxa weeye cibaadadii alle subxaanahu wa tacaala inay ka dheragto ayay rabtaa laakiin inagu waxaynu oynaynaa adduunkii kama aynu dhergin baynu odhanaynaa sidoo kaleeto waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo xabiib alcajmiyi nin la yidhaahdo ibnu moxamed ayaa jiri jiray waxau ahaa nin saalixo oo wanaagsan ayuu ahaa habeen habeenada kama ayuu seexday haweenaydiisii ayaa soo kacday habeen baa salaatuleilkii inuu ka tego uu ku sigtay oo u seexday markaas baa haweenaydiisii soo kacday markaas ba waxay ku tihi qum yaa rajul warniyow istaag faqad dahaba alleylu waja'a nahaar war habeenkii baa tegay oo maalintii baa timi wa bayna yadayka dariiqun baciid waxaana kaa horreeya waddo aad iyo aad u dheer wazaadun qaliil zaadkana aad iyo aad buu u yar yahay waqawaafilu الصaalixiina qad saarat wanaxnu baqiina muslimiintina qawaafishoodii iyo gaadiidkoodii way tageen inaga keliya ayaa haray ee ka kac oo cibaadayso ayay ku leedahay yay tahay gabadha ninkeeda cibaadada u kicisaa waa laga yaabaa subixii hadduu shaqo aadayo soo shaqaynayo inay tobanka habeennimo ay kacdo oo ay canjeelada u dubto oo quraac u diyaariso oo dharka usii feerayso waa laga yaabaa laakiin waa adag tahay inay gabari u kiciso ninkeeda inay u kiciso habeenkii salaatuleil ay tidhaahdo warka kaco salaatuleil tuko intay iyadu kacdo waxaa laga yaabaa inay aad iyo aad arrinkaas uu qariib u yahay bal u fiirsada sidaynu u kala fognahay ayna naxnu min haa ulaa'i xaggee baynu ka joognaa gabdhihii noocaas ahaa waxaa jiri jira nin la ohan jiray xasan ibnu saalix ayaa la odhan jiray <clears throat> nin saalixa oo wanaagsan ayuu lahaa jaariyad ayuu lahaa uu tarbiyeyey oo ku tarbiyeyey cibaadada alle subxaanahu wa tacaala maalintii dambe ayuu jaariyaddii iibiyey oo dad buu ka iibiyey gabadhii gabar salaatuleil lagu barbaariyey ayay ahayd habeen barkii ayay soo kacday salaatuleil bay u istaagtay kadibna ciddii bay eegtay oo ma kacayaan kadibna ciddii bay waxay ku tidhi war quumuu kaca oo fasalluu tukada markaas bay waxay ku yidhaahdeen adalaca alfajr asbaxnaa miyaanu waa beriisanay markaas bay waxay ku tiri wamaa tusalluuna ila almaktuuba ma tukataan miya ilaa faradka maahayne markaas ba waxay nacam ma tukano faradka maahine wax kale gabadhii markaa u ayay noqotay kadibna waxay u tagtay mawlaheedii xasan bay u tagtay ibnu saalix kadibna waxay ku tiri yaa mawlaaya bictanii min qawmin laa yusalluuna ila almaktuuba waxaad iga iibisay qoom aan tukanayn ilaa maktuubada maahine salaadaha faradka maahine ruddanii iga celi faraddahaa isagina wuu ka celiyey bal u fiirsada hadihi aljaariya saalixa gabadhaan jaariyadda ahoo saalixadaa u fiirsada oo wanaagsan oo reerkii markay u tagtay salaatuleyl aanay tukanayn iskaga tagtay oo tiri nagana waxaaba laga yaabaa salaadaha caadiga ah inaynaan tukan khaasatan salaada subax inay naga tagto ayaa laga yaabaa iyadoo habeenku aad iyo aada u dheer yahay wakti aad iyo aad u tiro badana la seexdo haddana salaada subax inay naga tagto ayaa laga yaabaa laakiin iyadu waxay reerkii uga tagtay inahum laa yusalluuna ila almaktuuba ma tukanayaan faradka maahina wax kale ma tukanayaan xaggee baynu gabadhaas isugu imaan doonaa inaguna jannaynu raadinaynaa iyaduna jannay raadinaysaa xaggee baynu hadhowda isugu tegi doonaa sidoo kaleeto nin la oran jiray nin la oran jiray rayaax la oran jiray oo nin saalixa oo wanaagsan ahaa ayaa haweenay guursaday haweenaydii markii loo keenay ayuu habeenkii wuxuu ku talagalay inuu haweentaan imtixaamo inay tahay haweenay salaatuleil tukatay iyo in kale salaatulail baan laisku imtixaamaya inagana salaad ba inaan la isweydiin baa laga yaabaa hadday haweenaydu ninka rabto waxba dankama laha hadduusan tukanayo haddii kale wakadalika ninkuna sidaasoo kaleeto weeye waxba dankama laha salaadeeda iyo salaad la-aanteeda mar haddii uu wuxuu doono ka helayo laakiin maya iyagu salaatuleilka ayaa laysku imtixaami jiray salaatuleil ayuu ku imtixaamayaa kadibna wuxuu iska dhigay nin hurda oo uu seexday haweenaydaan waa istaagtay haweenay saalixada weeye kadibna way tukatay rubuucu habeenkii afar meelood oo meel bay tukatay kadibna way u naadisay qum yaa rayaax warkacoo tuko ayay ku tidhi faqaala wuxuu ku yidhi aquumu insha allah waan kici doonaa insha allah waan tukan doonaa ayuu ku yidhi way kacday haddana oo way tukatay rubuuculeylkale ayay tukanaysay haddana way u qaylisay waxay ku tidhi war qum yaa rayaax warkacoo tuko wuxuu yidhi insha allah waan kici doonaa haddana wuu ishurdaysiiyey nin hurda ayuu iska dhigay haddana way kacday oo haddana hulus bay tukatay oo haddana way uqaylisay qum yaa rayaax ninkaanu ma kacayo markaas bay waxay tidhi faqaalat waxay tidhi mada alleylu wacaskara almuxsinuun habeenkii waa tegey mu'miniintina khayr bay ku soo jeedeen wa anta naa'imun adiguna waad iska hurudaa layta shicrii man qaranii bika layta shicrii man qaranii bika yaa rayaax waryaa yaa igu kaakadiyey rayaaxow waan kuu kadsoomay rayaaxow waan kuu kadsoomay nin wanaagsan oo saalixa ayaan ku malaynayey oo salaatu leyl tukada waa habeen habeenkaas waxaaba laga yaabaa inaga salaadaha caadiga ahayba inayna ka tagaan sariya nin la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka soo tegay waddanka ciraaq la yidhaahdo anigoo u socda xajka u socda kadibna dariiqa ayaan waxaan kula kulmay gabar xabashiyada ayaan dariiqa kula kulmay oo xajka iyaduna soconaysa oo lugaynaysa kadibna waxaan ku yidhi xaggee baad u socotaa kadibna waxay tihi xajka ayaan doonayaa kadibna waxaan ku idhi adariiqu baciid baa dariiquna waa fog yahay markaasba waxay tidhi baciidun calaa kaslaani ow dii malaalah waxa uu ku fog yahay midka caajislowga ah ama sidoo kale daalka badan ama cala almushtaaq ama midka jecel fa huwa qariibun wuu u dhow yahay uma qaalat waxay tidhi inahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiba kuwa laysiyaasha innagoo kaleeta ahi inuu fog yahay bay u arkayaan laakiin annaga wuu nala dhow yahay wuxuu yidhi baydka alle ayay timi haweenaydii gabadhii baydka alle ayay timi jidkii kuma aanay dhiman oo way soo gaartay kadibna waxaanu isugu nimi dawaafkii gabadhii baan eegayaa balinay dawaafi oo in kale mase gabadhu waxaabay la mid tahay kalfata shaadir waxaadba umalaysaa markaas baan fiiriya gabadhii gabadhii anoo fiirinaya ayay aragtay markaas bay waxugu tiri yaasari anaa tilka alcabiida miskiinadaa addoontaa ayaan ahaa lamaa ji'tuhu bidacfi ilaahay markaan ugu imi subxaanahu wa tacaala dacfigaygii xamalanii biquwatihi ilaahay xooggiisi buu igu qaaday subxaanahu wa tacaala waad ii jeedaa maanta xooggayga iyo sidaan ahay waad i arkaysaa imise gabdhood baa inaga ku fekertay xajka inay tagaan imise gabdhood baa nimankooda ku odhanaya xajkana geeya waxaan u malaynayaa gabdhaha diiwaankoodaba inuusan ugu jirin waa laga yaabaa nimanku inay xajka aadaan walowba la igu yidhi mandiqadan inta ka xajidaaba iska yar laakiin waa laga yaabaa nimanku qaybtood inay xajka aadaan waa laga yaabaa gabadhuna waa laga yaabaa inay u diyaariso muqmadii iyo alaabtii uu jidka kusii cuni lahaa iyo intuu ku jiro xaramka wixii cuni lahaa waa laga yaabaa inay joog weyn usii diyaariso oo ay ugu riddo waa laga yaabaa muqmad iyo oodkac inay ugu riddo hadhowdina ay ka rajaynayso inuu ugu soo rido dahab laakiin xajkii igay inay tidhaahdo ilaa ay toddobaatan sano ka gaarto carruurtoodana ay kala dhoofaan canada iyo maraykan iyo australia ay tagaan kadibna war aanay xajkii waxba ka qaban karin waxna aanay ka tari karin aanayna mari karin ummaddana ay dhibayso iyaduna ay ku dhibtoonayso ayna naxnu min haaulaa xaggee baynu kuwaa cibaadadoodii xaggee baynu kaga jiraa waxaynu u gudbaynaa isticdaadkoodii aakhirada ay isu diyaarin jireen war gabdhihii hore ma gabdho adduun bay ahaayeen mase aakhirada ayay isu diyaarin jireen aakhira ayay isu diyaarin jireen oo dad aakhiro ayay ahaayeen inagoo kale ma aanay ahayn dadka adduunka loo qurxiyey ma aanay ahayn xasanulbasri raximah llahu tacaala baa wuxuu leeyahay nebigii sala allahu calayhi wasalama ayaa waxa uu ku seexday caaisha dhabteedii radia allahu tacaala canha nebigii wuu gam'ay sala allahu calayhi wasalama caaisha ayaa oysay kadibna oohinteedii ilmadeedii ayaa waxa ay ku daadatay nebigii sala allahu calayhi wasalama dhabankiisii nebigii baa wuxuu ku kacay oohinti ilmadaa ku daadanaysa dhabankiisii ayuu nebigu ku kacay sala allahu calayhi wasalama madaxiisa ayuu kor u qaaday waxau ku yidhi maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya waxay tihi yaa rasuula allah dakartu alaakhira aakhira ayaan xasuustay aakhira ayay ka fekeraysaa radia allahu tacaala canha adduunka kama aanay fekerayso siday dahab u xiran lahayd ama dhar qurux badan ama guryo waaweyn sidii loo dejin lahaa kama aanay fekerayso laakiin waxay ka fekeraysaa aakhira ayay ka fekeraysaa markaas bu war ma xasuusanaysaan ahalkiina ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha ahalkiina ma xasuusanaysaan qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi fii halaaثatin mawaadin saddex meelood maye ma aanu xasuusanayno laa yadkuru rajulu ilaa nafsah ninku naftiisa maahina wax kale ma xasuusanayo markii mawaasiinta la dejiyo oo acmaasha la miisaamayo ilaa uu qofku ka ogaado miisaankiisa uu ka ogaado waxba ma uusan xasuusanayo sidoo kaleeto kutubta markii la qaybinayo ilaa qofka yamiinka looga dhiibo waxba ma uusan xasuusanayo sidoo kaleeto qofku markuu siraadka marayo waxba ma xasuusanayo ilaa naftiisa maahine haakada ridwaan ullahi tacaala calayhim sidaas ayay ahaayeen gabdhihii waan wanaagsanaa noocaas ayay ahaayeen aakhira ayay u diyaar garoobi jireen xaggee baynu kaga jiraa inagu xaggaa arrinkaas waxaynu kale u gudbaynaa gabdhihii horeeto sidoo kaleeto xijaabka iyo asturaanta siday u jeclaan jireen caaisha radi allahu tacaala canhaa baa waxay leedahay raxima allahu الnisaء almuhaajiraati اlأwal ilaahay ha u naxariisto dumarkii hore ee muhaajiraadka ahaa lamaa anzala allahu ilaahay markuu soo dejiyey walyadribna bikhumuurihina calaa juyuubihina shaqaqna muruudahuna faاkhtamarna biha aayaddaa markii ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala waxa ay jeexjeexdeen go'yaashoodii ay haysteen dhar ma jiro dadku dhar ma haysto adduunkan dharku ka batay qaawanaantina ka badatay ma aha dhar lama haysto go'yaashoodii daahyada u ahaa ama ayay dildilaaciyeen kadibna waxa ay ka dhigteen khimaar ayay ka dhigteen bal u fiirsada maantana qaawanaantii ayaa lagu tartamayaa heblo intay jirkeeda ka qaawan ayaa lagu tartamayaa maantay nin la yidhaahdo axwal baa wuxuu leeyahay waxaanu u geli jirray u tegi jiray xafsa binti siriin ayaanu u tegi jiray gabadhaas oo maxay samaynaysaa jilbaab ayay xiratay oo jilbaab intay xiratay watanaqabat haddana sidoo kaleeto niqaabna way xiratay oo waa munaqabad weeye fanaqulu laha waxaanu ku ohan jiray raximaka allah ilaahay ha kuu naxariiste ilaahay wuxuu yidhi walqawaacidu min annisaai alatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junaxun an yadacna iyaabahuna gayra mutabarijaatin biziina sidaas buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala markaasna toddobaatan sano ayay jirtaa oo way indhabeeshay iyadoo toddobaatan sano jirta oo indhabeeshay ayaa noocaas ku oran jiray iyadoo indhabeeshe toddobaatan sano jirta ayay niqaaban tahay oo niqaab xiranta oo niqaabka aanay iska dhigahayn jilbaabkii aanay iska dhigahayn kadibna markii hadalkaas aanu ku niraacno ayay waxay odhan jirtay war aayadda dhammaystira maxaa ka dambeeya waxaanu odhan jirnay wa an yastacfifna khayrun lahunna markaas bay waxay odhan jirtay huwa ihbaatu ljilbaab waa jilbaabka oo aan la dhigin weeye arrinkaasu hadda waxa soo baxday gabdhuhu waa goray si fiican bay uxijaabteen laakiin zamankan dambe waxaa muuqanaysa inay u laabanayaan qahqara gadaal gadaal inay u socdaan walciyaadu billah waxa cajiibah qof ilaahay subxaana wa tacaala hanuun siiyey inuu hanuunkii haddana ka laabto waa waxa ugu xun oo ugu khayrka daran weeye waxaad arkaysaa gabar niqaab sidata cajiibkaan arkay iyo qaraa'ibkaan arkay oo sigaar iibinaysa gabar niqaab sidata oo qaad iibinaysa gabar niqaab sidatoo intaasu qaawan tahay gacmaheeda intaasuna waa qaawan tahay lugaheeduna way qaawan yihiin niqaabna waa sidataa ayu xijaabin haada faashankan cajiibka ah oo niqaabkan waxaan cajiibka ahay goormuu soo baxay xaggee baa laga qaataa ayu xijaabin haada waxaa kaleetoo soo baxday masaa'ib kale waxaa laga yaabaa inaad gabdhihiinna aada u dirtaan labaatan jiradaao inamada ah inaad u dirtaan barayfadkase ingiriis idinku soo bartaan kadibna ingiriis iyo maraykan ay u dhoofaan oo idinku soo shaqeeyaan laakiin gabdhihiinu meesha maxay ku sameeyaan war mau haysaan waxaa la ii sheegay inay jiraan barayfadyo ay mamnuuc ka tahay in niqaabka lagu qaato nin baa wuxuu yidhi habeen dhexdaasa gabar baa ii timi gabar baa isu agmartay kadibna way isalaantay gabadhaa weligeed wejigeeda ma aanan arag gabadhana qaraabaanu nahay markay isalaantay ayaa waxaan ku yidhi tumaad ahayd heblaayaa nahay codkeeda baan gartay oma heblaayaa tahay niqaabkiina gacantay ku sidataa suuqay maraysaa war maxaa kugu dhacay baan ku idhi kadibna waxay tidhi brifat baa dhigtaa brifatkana lama ogola in niqaab la qaato halkaasaa xaalkeenni marayaa halkaas buu xaalkeenni joogaa maantay halkaas buu xijaabkii marayaa halkaas waxaad arkaysaa gabar xijaab sidata markaad quruxdeeda markay jidka marayso aad yaabaysid laakiin waxaad arkaysaa sideedan iyadoo dhexda kaga jirta kulligeed ma walaaleeda gabdhuhu gabadhu walaala badana oo jidka waxa maraya dhan mooda walaala ummaddu walaalo badana qow haween ma intaasoo walaal bay leedahay waxaad arkaysaa kuwa guntiga nimanka haysta guntiga cajaa'ibka iyo qara'ibka aanu aragnay kuwa guntiga nimanka haysta ayaanu aragnay oo xijaaban guntigayna ninka nin ku dhegan tahay waxyaala qaraa'ibka ayaan aragnay bay ka mid tahay ayu xijaabin haadaa ya ikhwaani laabudda in xijaabkii lagu noqdo weeye laabudda in xijaabki ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana amraya khayr baa lagu helayaa iyo barwaaqo nabadgel yaad ku helaysaa sharaf baa ilaahay kugu siinayaa subxaanahu wa tacaala qiimaa ilaahay kugu yeelayaa subxaanahu wa tacaala haweenay isqaawisa qiimo ma yeelanayso laa qiimata lahaa laabudda in lagu laabto xijaabki weeye bal aynu fiirino gabdhihii xataa yar yaraa jaariyaadka ahaa waxaynu fiirinaynaa iyagu xijaabka waxyaalahan dambe waxaa soo baxay in haw dumarku markay waaweynaadaan ay xijaabka qaataan markay yaryar yihiin oo gabdhihii inamada ay ahaayeenna aanay xijaabba qaadanin oo xijaabka iska daayaan maxaa jira haweeney weyn baa la ii malaynayaa oo qof weyn baaba la ii malaynaya haddaan xijaab qaato sheekooyin noocaasa ayaa soo baxay la odhanayaa laakiin bal gabdhihii hore aynu eegno gabdhihii yaryarka ahaa bal aynu fiirino gabar halkaana waaba ku gabayaysaa oo xijaabkay ku gabaydaaba gabadhaana waxay leedahay لست من تأثر الحلي صباها فكنوزي غلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني هو عندي أبهى من تيجاني لست أبغى من الحياة قصورا فقصوري في خالدات الجنان وقبر يروي waxay leedahay anigu miihi midda yaraanteedii ay asiir ka dhigatay ama xabsi ay ku riday waxaa dumarku ay isku qurxiyaan midii dahabku qaatay anigu ma ihi fa kunuuzii dahabkaygu waxa weeye qalaa'id lqur'aani qur'aankaan isku qurxiyaa dahabkaygu waa qur'aanka ayay leedahay dahabkaygu qur'aanka weeye xijaabkii islaamka fawqa jabiini wejiguu iga saaran yahay oo wejigayga ma muujiyo huwa abhaa cindii min atijaani wuxuu aniga iga qurux badan yahay aan ka jeclahay waxaa laysku qurxiyo jawaahirta la isku qurxiyo dahabka la isku qurxiyo xijaabka ayaan ka jeclahay bay leedahay lastu abqaa min alxayaati qusuura adduunka kama doonayo qusuur iyo guryo waaweyn inaan ka dego fa qusuurii fii khaalidaati ljanaani qusuurtaydu waxa weeye jannooyinka lagu waarayo halkaas ayaan doonayaa ayay leedahay sidaas bay ahaayeen gabdhihii yaryaraa ee jaariyaadka ahaa sidaas bay ahaan jireen oo xijaabka ayay ku faani jireen inaguna xijaabkii baynu ka faanaynaa maantay waxaynu eegaynaa xishoodkoodii iyo cifaafkoodii gabrihii horeeto meeshii uu joogay imaamu axmed ayaa musnadkiisa waxau ku soo saaray caaisha radi allahu tacaala canha inay tidhi kuntu adkhulu bayta alatii dufina fiihi rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalama waxaan geli jiray gurigii lagu duugay nebiga sala allahu calayhi wasalama wa abii iyo aabbahay gurigeedi weeye faadacu thawbii maradayda ayaan iska dhigi jiray oo faaqulu waxaan odhan jiray innamaa huwa zawjii wa abii wa aabbahay iyo ninkaygii falamaa dufina cumaru macahum cumar markii lagula duugay fawallahi maa dakaltu ilaa wa ana mutashadidatun calaa hiyaabii wallaahi inaanan weligay gelin ilaa aniga oo dharkaygii ku xirxiran maahine xayaaan min cumar aniga oo cumar ka xishoonaya yaga ninkay ka xishoonaysaa xaggee joogaa ya akhwaani xaggee buu joogaa ninkay ka xishoonaysaa waa nin qabri ku jira ninkay ka xishoonaysaa maanta waxaad arkaysaa jidka markay gabdhuhu marayaan niman nimankii kama xishoonayaan nimankii bay dhex caashay ku qaadayaan nimankiibaa la sheekaysanayaa nimankiibaa maag maagmaagaya iyaguna way sii maagayaan way sii faduulinayaan ina lilahi wa inna ilayhi raajicuun ayna alxayaa wa ayna xishood wa ayna khayr wa ayna gabdhihii horeeto siday ahaan jireen caaisha radia allahu tacaala canha nin ku jira ayay ka xishoonaysaa ina lilahi wa inna ilayhi raajicuun nin halkaana ayaa isaguna sidoo kaleeto haweenaydiisi ayuu la yaaban yahay xishoodkeedii markaas bu wuxuu leeyahay tixgabay ayuu u siriyey xaaskiisii markay cajab gelisay markaas bu wuxuu yidhi laqad acjabatnii laa suquudan qinaacuha ida maa mashati walaa bidaati talafuti tabiitu buqayda nawmin tuhtii qubuuqaha lijaaratiha ida alhadiyatu qallatii <clears throat> wuxuu leeyahay ninkaanu gabadhaanu way cajab gelisay weligeed gabadhaas niqaabku kama uusan dhaco maba ka dhacoba dhulka markay soconayso gabar dhinacyada fiirfiiriso nimanka fiirfiiriso ma aanay ahaa gabar hurdo badan ma aanay ahaa oo hurdada gabar ka fog weeye gabar waxa weeye sadaqad badan oo sadaqada bixisa hadiyad bixiso weeye markii hadiyaduhu ay yaraadaan gurigeeda ayay ceebta ka ilaalisaa markii guryaha ceebtu ku badato wuxuu yidhi kaana laha fi lardi nasyan taqusuhu waxaad u malaysaa markay dhulka marayso inay wax kaga lumeen oo ay ka raadinayso ayaad u malaysaa xishood ay gabadhaasu xishoonayso madaxaba kor uma qaadayso lugaheeda unbay fiirinaysaa bes meeshay lugta dhigayso unbay fiirinaysaa meel kale oo eegayso haba yaraatee ma jirto sidoo kaleeto idaa huwa amsaa ninkeedii haddii uu galabaysto ma'aaba qurata caynihi galabtii markuu gurigiisa yimaado wuu ku farxayaa oo farax buu ka helayaa ma uusan weydiinayo xaggee bay jirtaa iyo xaggee bay aaday oo haweenay iska baxaysa dumarkii soomaalida ahaa cajiib iyo qaraa'ib waxaa noqday socod baa looga caala'yahay waxaan nahay dad socod ari raaci jiray ilaa waaga horena ari baanu raaci jiray gabdhaha ari baa lagu dari jira maalintii o dhan bay socon jirtay haddana magaalaa la yimi magaalada markii la yimi inay socotay rabtaa haddaanay wax ka lahayn maanta dhan magaaladay ku wareegaysaa waxay ka qabanayso ma garanayso ari bay raaci jirtee way socon jirtee waa la hayaami jiray kadibna gaari bay raacaysaa waxay odhanaysaa magaalo heblaayaan aadayaa heblaayaan tegayaa heblaayo kalaan tegayaa kadibna diyaarad bay raacaysaa gabar siddeed iyo toban sano jirta oo australia tagtay oo america tagtay oo yurub oo dhan lu kusoo martay gabar soomaaliyaa la hayaa lama hayo caalamka kaleeto haweenay kale oo muslimada oo intaa marta lama hayo xataa gaaladaa ka baqda keligood inay socdaan intaa gabar martoo siddeed iyo toban sano jirta oo intaasoo waddan isu martay soomaali baa laga hayaa socod baa nala ku ibtilayey guryahooda kuma jirayaan bannaankay taagan yihiin daa'iman ilaahay subxaanahu wa tacaala aan arrinkaa waa u diidayaa ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله والرسول أي ألا ليها سبحانه وتعالى والقريه نجوغا إلى إليه سبحانه وتعالى ما حان ودي ذين نقريها جوغنو fadlan dhinaca kale u rog cajiradda si aad u dhegaysatid muxaadarada qaybteeda kale subxaana wa tacaala maxaa noo diiday inaynu guryaha joogno rasuulku sala allahu alayh wasalam haweenaydu intay gurigeeda ku jirto fii dimmati illaahi bay ku jirtaa ilaahay dimadiisay ku jirtaa subxaana wa tacaala ballanta allay ku jirtaa subxaana wa tacaala ilaahay baa xifdinaya subxaanahu wa tacaala amaa markii ay u baxdo bannaanka u baxdo oo ay wareeg bilowdo tabarujka waxa uu ku sheegay cabdullahi bnu cabaas markii uu fasirayey waa dumarka ragga hor socda buu yidhi haddii inta lasoo labisto casarkii maradana kor loo qaado nimankana la hor socdo maxaa loo dan leeyahay ya akhawaat ujeeddada loo socdaa maxay tahay waxaynu kaloo fiirinaynaa sabirkii gabdhahaas asabarkoodii ayaynu eegaynaa cadaa ibnu rabax baa wuxuu leey ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu baa wuxuu igu yidhi war miyaanan ku tusinayn haweenay min ahli ljanna ahluljannaha ka mid a waxaan ku idhi bal ahaaho itusi wuxuu yidhi haadihi almar'atu sawdaa haweenaydaa madow weeye nebigii ayay u timi sala allahu calayhi wasalama kadibna waxay ku tiri yaa rasuul allah rasuulkii allow waxa weeye waan suuxaa rasuulkii allow waan suuxaa kadibna marada ayaa iga dhacda ee rasuulkii allow alle ii bari subxaanahu wa tacaala inuu xanuunkaa iga qaado kadibna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama haddii aad rabto ilaahay baan kuu baryayaa subxaanahu wa inuu xanuunka kaa qaado haddii kaleetona waad ku safraysaa oo janno ayaad leedahay markaas bay gabadhii fekertay kadibna waxay ku tihi jannadaan qaadanaya rasuul allah jannadaan rabaa rasuulka allow laakiin ilaahay waxaad ii baridaa subxaanahu wa tacaalaa inuu inaanay maradu iga dhicin kadibna gabadhaasu way suuxi jirtay maalintaa maalinka dambeeyo maradu kama aanay dhicin sidoo kaleeto waxaad ogtihiin aad iyo aad buu matelkaasi u badan yahay umu sulaym gabadhii la oran jiray ee wiilkeedii ilaahay ka oofsaday subxaana wa tacaala abu dalxa wiilkiisii kadibna aad garanaysaan wixii ay samaysay wiilkii ay tihi aad iyo aad bu u jeclaa yaan cid loo sheegin inta ay tihi kadibna odagii cashada u diyaarisay kadibna isu soo qurxisay kadib odagii markii uu casho ka dhargay ku tiri markaas kabacdi uu degay ku tiri ka waran haddii ilaahay subxaan haddii reer ee caariyad xoola kuu dhiibtaan kadibna ay kaa soo doontaan xoolahoodii miyaad u diidi lahayd maya xoolahooda iyaga iska leh markaasba waxay ku tiri ixtasib ibnaka wiilkaagii ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa geyso oo alle subxaanahu watacaala ajri ku weydiiso soona duug wiilkaagii waa dhintaye kadib wuu xanaaqay abu dalxa radi allahu tacaala canhu bal gabadhaa sabirkeedii fiiriya radia allahu tacaala canha kadibna nebigu u ducaeyey sala allahu calayhi wasalama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wiil siiyey wiilkaasuna sagaal wiil dhalay oo kulligood oo dhan xufaad alqur'aan qur'aanka xifdisan ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala sabirkiina sidaa ayay ku ahaan jireen oo masaa'ibka ayay ku safri jireen faqriga ayay ku safri jireen gaajada ayay ku safri jireen xanuunka ayay ku safri jireen masaa'ibka ayay ku safri jireen inagu intii midna kuma safrayno gaajo kuma safrayno faqri kuma safrayno masaa'ib kuma safrayno wax allaale waxaynu ku safraynaa haba yaraatee ma jirto dacwo unbaynu ku jiraa allaynu ka dacwoonaynaa habeen iyo maalin saa darteed baa ilahay markaad ka dacwooto subxaana watacaala yaad u dacwoonaysaa ilaahay baad ka dacwoonaysaa midaan waxba kuu qaban karin baad u dacwoonaysaa waxba kaama qaadi karayo ilaahay subxaanahu watacaala masaa'ibkuu markaa nagu badinayaa aynu fiirino sidoo kaleeto almru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar war gablihii horeeto dadka wanaagga ma amri jireen xumaatidana ma ka reebi jireen mase waxay ahaayeen gabdho iska nool bay ahaayeen sidaynu inagu u nool nahay iyaguna sidaasoo kale isaga nool ayay ahaan jireen mase xumaatida dadka waa ka reebi jireen oo alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ayay amri jireen nacam alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ayay samayn jireen gabdhihii horeeto yaxya ibnu abi sulaymi nin la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray gabar damraan la yidhaahdo ayaa soo gaaray binti nahiig buu yidhi ayaan arki jiray buu yidhi gabadhaas oo nebigii soo gaartay sala allahu calayh wasalam oo saxaabiyada gabadhaas oo waxaan soo gaaray iyada oo waxay xiran tahay dharkeedii xijaabka ahaa dhar aad iyo aad u aad adag sidata oo xijaaba bay xiran tahay kadibna gacanteeda shaabug baa ku jira oo tu'adibu nnaasa dadka ayay idbinaysaa ayuu leeyahay wa ta'muru bilmacruufi wa tanhaa can ilmunkar xumaatida ayay dadka ka reebaysaa oo wanaagga ayay faraysaa inagu sidaa ma samaynaa gabdhaheennu noocaas ma samayaan oo can ilmunkar ma samayaan waxa la ii sheegay in hay aadtan syriya ay joogaan oo gaalo ah hay-aadka idiin imaanaya oo lagu kala tartamayo oo laleeyahay annagu hay-ad baanu hellay hay-ad baa dumarka u timi dumarkay wax u qabanaysaa kulligood oo dhan asalkooda gaalnimo weeye ogaada khayr idiinma soo wadaan gaaladu dadka khayr muslimiinta khayr uguma yeerayso ilaahay baa noo sheegaya subxaanahu wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min dunikum laa ya'luunakum khabala wadduu maa canitum qad badat ilbagdaa'u min afwaahihim wama tukfii suduuruhum akbar ilaahay baa noo sheegaya subxaanahu wa tacaala gaalo khayrku lama doonayso inay gaalo halkaa intay ka soo tagto adiga ay ku badbaadiso habeenkii xalay ahaayoo tegay weeye ujeeddadaa inay u socoto laakiin ujeeddooyin kale ayay ka leeyihiin waxay doonayaan inay xijaabka idinka dhigaan wax badan bayna kaga guulaysteen idinka ku guulaysteen waxay doonayaan inay gurigiinna idinka fidnayaan adinka iyo nimankiina isku diraan wax badan bayna kaga faa'iidaysteen waxay doonayaan inay diintiinna idinka kaxayaan ma aha inay mucatab idiin xidhaan iyaguba ma xidhtaan looma baahna in saliib la idiin xidho se iyaguba ma xidhtaane laakiin diintii alleh haddii lagugu diro xijaabkii lagaa qaado waxaa la ii sheegay inay jiraan adinkaa iiga warroone iskuulle inay idiin furaan kadibna dumarku tagaan kadibna aan niqaabba la ogolayn in meesha lagu dhigto maxaa lagu bartaa taxriiru lmar'a haweenayda in la xoreeyo oo haweenaydu yay addoon u tahay allah bay addoon u tahay subxaanahu watacaala yaa laga xoraynayaa allah baa laga xoraynayaa yaa loo xoraynayaa ninna loo xorayn maayo shaydaan baa loo cabiidinayaa ee ogaada waxaa addoon laydinka dhigayaa shaydaan waxaa laydinka kaxaynayaa allah subxaanahu watacaala waxaa loo baahan yahay dadka in lala dagaalamo sow ma idinaa noolaan jirin awal mayagaa wax idin siin jiray war ma weydinaan noolaan jirin awal baad ka barwaaqo badnaan jirteen oo ka khayr badnaan jirteen gaalo markay meeshay soo gasho ilaahay barakada waa ka qaadaya subxaanahu wa tacaala maanta waad ujeedaan maciishada iyo nolosha lagu nool yahay fakriga lagu nool yahay gaalaana meel walba joogta intaasoo hay-adood baa furan baa laleeyahay intaasoo qof baa u shaqeeya baa laleeyahay maxaa fakrigan maxay fakriga nooga qaadi waayeen fakri nagama qaadi karayaan fakriga iyagaa noo keenaya allah baa fakriga qaadaya allahna wuxuu fakriga ku qaadayaa ilahay in la caabudo subxaanahu wa tacaala weeye walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalardi walakin kadabuu faahadnaahum bima kanuu yaksibuun waxaa barwaaqada lagu helaa cibaadada alle subxaanahu wa tacaala ma aha in gaalo la hoos ordo laguma helayo wallaahi baan loogu helihayn waxaa loo baahan yahay gabdhihiinni baa laydinka baabi'inayaa waa laydin baabi'inayaa akhlaaqdiini baa laydinka baabi'inayaa halkaasaa la laydinka soo duulay laydinku yimi xagga wax naga xigaa ma jiraan ilaa bad maahine imise qaaradood baa la soo la idin yimi ma aha wallaahi in khayr la laydin wado wallaahi diintiinaa laydinka fidnaynayaa ma aha in barwaaqo laydin wado wallaahi faqri iyo ba' baa laydin wadaa war hoy iska gaara iska qabta waxa waxaa ka shaqaynaya inaad iska qabataan ayaa loo baahan yahay dumarku iyagaa ufara dhuudhuuban iyagaa garanaya wixii iyaga khuseeya waxaa loo baahan yahay gabdha u guntada waxaasoo ka hortaga ayaa loo baahan yahay waxaynu eegaynaa shujaacadoodii gabdhii hore mufulayiin bay ahaan jireen gabdhihii hore mase geesiyaad bay ahaan jireen gabdhihii hore waxay ahaan jireen dad geesiyiina oo aad iyo aad shujaaca u leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu shujaaco siiyey oo dartiis ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda u bixiya ayay ahaan jireen waxaa ka mid ah arrinkaas caaisha radia allahu tacaala canha umu sulaym baa ka mid ah umu cadiya baa ka mid ah aad iyo aad bay u tiro badan yihiin gabdhihii jihaadka raaxi jiray fii sabiili illah waad garanaysaan umu sulaym radi allahu tacaala canha maalintii xunayn tooray baa halkaa ugu xiray oo ay sidatay abu dalxa ayaa u yimi wuxuu yidhi yaa rasuul allah umu sulaym tooray bay sidataa ey bal balla hadal markaas nabigu nebigu ku yidhi sal slam umu sulaymay maxaad ku samaynaysaa gaaladaan doonayaa midkii isoo aada inaan caloosha kaga rido bay tidhi geesiyiin bay ahaan jireen waxaynu fiirinaynaa gabar la odhan jiray umu camaara gabar baa nooga warramaysa habaryarteeda ayaa nooga habaryar ay u tahay baa nooga warramaysaa waxay tihi ummu camaara ayaanu galay markaas baaxaan ku yidhi yaa khaala habaryaray waxaad iiga warrantaa waa gabar saxaabiyada weeye bal waxaad iiga warrantaa xaaladaadii hore iiga warran berigii saxaabiyaadka aad ahaydeen nebiga aad la joogteen bal xaaladaadii iyo geesinimadaadii waxaad samayseen iiga warran waxay tihi maalin baan kaaga warramayaa waa maalintii uxud waxay tihi madiine ayaan ka soo tegey aniga oo sitaa sibxaar biya aniga oo sita ayaan kasoo tegey kadibna waxaan soo aaday meeshii uxud oo dagaalku ka dhacayay waxaan u imi waxaan arkay waxaa iga hor yimi dadkii oo cararaya nebigii inuu keligiis yahay baan ogaaday nebigii baan soo aaday oo soo abbaaray bay tihi kadibna nebigii baan u imi sala allahu calayhi wasalama oo laga kala tegey oo wax cidi aanay la joogin ilaa qaliilan dad aad iyo aad u yar maahayn ayaanu imi waxaan arkay niman ku soo ordaya nebigii oo raba nebigii inay dilaan oo odhanaya war aaway moxamed moxamed maanta kala badbaadi mayne markaas bay waxay tidhi seeftaydii ayaan la baxay aniga iyo muscab ibnu cumayr ayaa seeftaydii la baxnay kadibna waanu dagaalanay kadibna nin baa iga hor yimi ninkii ayaan seef u qaatay seef keliya ma aha sidoo kaleeto fallaartaydii baan la soo baxay fallaarna waan ridayaa seefna waan waan ku dagaalamayaa ninkiibaa marka wuxuu igu dhiftay nabar buu igu dhiftay oo nabarkaas waxa uu iga gaaray garabkaas ayuu iga gaaray gabadhii baa waxay tihi meeshu god bay ahaydoo gacantaanu gacantaan gelin jiray waan ku ciyaari jiray god bay ahayd bay tihi aniguna laba seefood ayaan ku dhiftay bay tihi laakiin ninkaas ilaahay subxaana wa tacaala haddu leeye laba diric oo bir ah ayuu gashanaa sidaa darteed marka waxba way ka tiri weysay waa ninkii nebiga daqray sala allahu calayhi wasalama ninkaas weeye u fiirsada marka meel raggiiba ka cararay gabdhihii ayaa jooga oo nebigii difaacaya sala allahu calayhi wasalama raggiina wuu cararay bal ka warrama marka geesinimadoodii iyo geesinimadii ay lahaan jireen maantana waxaa laga yaabaa gabdhuhu inaanay gabar iyada lamida inaanay la hadli karin oo xumaatida iska daa aanay ohan karin baa laga yaabaa baqdin ay ka baqayso walciyaadu billah waxaynu kaloo fiirinaynaa haddana sidii gabdhihii horeeto alle ay uga biqi jireen subxaanahu wa tacaala way u ogaan jireen alle subxaanahu wa tacaala inuu muraaqabaynayo alle inuu eegayo subxaanahu wa tacaalaa oo ay mar kasta alle subxaanahu wa tacaala ay ku jiraan eegistiisa iyo kaamirada alle subxaanahu wa tacaalaa ay ku hoos jiraan aslam nin la yidhaahdo baa wuxuu yidhi cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu ayaan soo raacay habeen habeenada ka mida isaguna waxa uu ahaan jiray cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu mid habeenkii kormeer ku sameeya magaalada madiina kadibna habeen buu magaalada madiina kormeer ku samaynayey aniguna waan soo raacay waxaanu maqalay haweenay gabar waxa ay ku leedahay gabar yahay markuu waagu uu soo dhow yahay salaadu soo caddaato intaad istaagto caanahaas biyo ku dar kadibna caanahaas iibgay bay leedahay gabadhii baa waxay tidhi mawaadan maqal amiiru lmu'miniin shalay inuu amar soo dejiyey uu leeyahay caanaha biyo laguma dari karo markaas ba waxay ku tidhi oo uu nin soo diray dadka u sheegaya arrinkaas markaas ba waxay tidhi amiiru lmu'miniin xaggee buu joogaa kuma arkaye gurigaagii baad ku jirtaa mugdi weeye kuma uusan arkayo markaas bay waxay tidhi haddii uusan amiiru lmu'miniini arkahayn ayna rabu amiiri lmu'miniin aaway allihii amiir muminiin allihii amiiru lmu'miniin ma wuusinay arki hayn oo isagu meel kastoo aad joogto haddaad mugdi ku jirto iyo haddaad guri ku jirto meel kastoo aad joogtoba keligaa haddaad tahay qalbigaaga wixii ku jiraa yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur allihii subxaanahu wa tacaalaa isha wax khiyaanaysa og iyo quluubta wixii ku jira allihii og aaway allahaa subxaanahu wa tacaalaa waa gabar yar weeye kadibna cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu ayuu wuxuu ku yidhi aslamow meesha gurigaa ii calaamay kadibna wuu iska tegey subixii markuu waagu beriyey ayuu wuxuu igu yidhi tag gurigii tagoo iisoo fiiri haweenaydii hadalkaas lahayd iyo midii lagu lahaa iyo inay madax bannaan tahay iyo in kale iisoo eeg meeshii buu tegey kadibna wuu soo laabtay waa haweenay laga dhintay iyo gabar agoon ah weeye kadibna arrinkii buu u sheegay gabar agoon ah oo guurgal ah weeye kadibna arrinkii markuu u sheegay ayuu cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu wiilashiisii oo dhan buu kulmiyey wuxuu ku yidhi yaa guur doonaya oo aan siiyaa gabdhihii gabadhii adduunka ugu khayroonayd oo cumar binu khadaab hadduu guur doonayo cid uga horumari cid uga horumari lahayd aanay jirteen kadibna caasim baagsaday gabadhiina gabadhiina waxa ay sii dhashay cumar ibnu cabdilcaziiz hooyadiis ayay ahayd iyadina sidaas ayay ahaan jireen oo muraaqabat muraaqabatullah ilaahay inuu fiirinayo subxaanahu wa tacaala ninkii og alle inuu eegayo dembiga wuu iska ilaalinayaa bal markuu keligiis yahay buu baqayaa laakiin inagu waa laga yaaba inaynu dadka iska ilaalino laakiin alle iskama ilaalinayno yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl inaynu dadka iska ilaalino waa laga yaabaa laakiin alle inaynu iska ilaalino qaliil weeye waxaynu eegaynaa sidoo kaleeto zuhdigoodii iyo waracoodii gabdhahaas adduunka siday zuhdigu waxa weeye adduunka oo layska yarayo weeye waracnimaduna waxa weeye xalaal in la quuto weeye bal gabdhahaas aynu eegno sidoo kaleeto caaisha radi allahu tacaala canhaa baa waxay leedahay ina awala balaain xadata fii hadihi alumma beledii ugu horraysay ummaddan ku dhacday bacda qadaa'i nabiyiha sala allahu calayhi wasalama ashabacu beledii ugu horraysay ee ummaddan ku dhacday waa dheregta weeye fa ina alqawma lamaa shabicat butuunuhum dadka markii ay calooshoodu buuxsanto ay dhergaan saminat abdaanuhum way cayilayaan oo fatasacabat quluubuhum quluubtooda ayaa adkaanaysa oo wajamaxat shahawaatuhum shahawadooda ayaa horar noqonaysa waxa maanta na haysta weeye dheragtii markay naga badato jirkiina wuu cayilayaa shahwadiina way kacaysaa kadibna duurka ayaa loo baxayaa banaanka ayaa loo baxayaa oo xumaatida ayaa la raadinaya in la sameeyo saas ayay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha waxay nooga digaysaa adduunka inaybay nooga digaysaa iyo dheragta iyo raaxada ayay rabtaa inaynu iska yarayno waxaynu kale u gudbaynaa biru zawji saalixi xataa bacda wafaatihi siday nimankoodii waa wanaagsanaa ugu baarinimo fali jireen xataa haddii uu dhinto ayaynu u gudbaynaa macaawiya radia allahu tacaala canhu baa wuxuu soo doonay umu dardaa gabadhii la ohan jiray ee abu dardaa xaaskiisii ahayd inuu guursado ayuu shukaansaday kadibna way ka diiday oo waxay tidhi samictu abaa dardaa abaa dardaa baan maqlay oo waxa uu leeyahay odhanayaa radia allahu tacaala canhu nebigii baan waxaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalama oo leh almar'atu fii aakhiri aswaajiha haweenaydu waxa ay aakhira la joogi doontaa nimankeeda ninkii ugu dambeeyey walastu uriidu biabi dardaa badalan aniguna ma doonayo abu dardaa inaan bedel ka yeesho ma rabo waxaan rabaa jannada abu dardaa inaan mar labaad xaaskiisu noqdo ayaan doonayaa arrinkaasuna waxa uu ku yimi umu dardaa baa waxay la kaftantay dardaa iyagoo nool waxay ku tihi abudardaayow reerkayagii baad adigu adduunka i weydiisatay laakiin anigu aakhiro aniga ayaa ku soo doonayo cidna kuma weydiisanayo markaas buu abu dardaa wuxuu ku yidhi radia allahu tacaala canhu nin cibaado badan oo cajiiba ah buu ahaa markaas buu dardaa wuxuu ku yidhi radia allahu tacaala canhu haddii ay sidaas tahay gabar yahay ha guursanin gadaashayda ayuu yidhi markaas gadaashayda ha guursanin ayuu yidhi kadibna mucaawiya radia allahu tacaala canha markii ay hadalkaas ku tiri ayuu mucaawiya wuxuu ku yidhi gabar yar baa tahay marka fa calayki bisawm hadduu arrinku sidaas yahay soom baa lagaa rabaa haddaad rabto ninkaagii wax ka dambeeya inaadan guursan gabar yahay soom marka soom baa lagaa doonayaay asma binti abi bakr radi allahu tacaala canha ayaa waxay u timi aabaheed abu bakr radi allahu tacaala canhu waxaana qabay sidaad og tihiin zubayr ibnu cawaam ayaa qabay oo ahaa tobankii jannada loogu bishaarayay mid ka mid a kadibna waxa waxaa la yidhi wa kaana shadiidan calayha nin kulul buu ahaa wuu ku kululaa nebiga waxay u timi aabbaheed ayay u timi iyadoo uga dacwoonaysa aabbaheed ma markaa wuxuu ku yidhi yaa bintii gabadheedii isbirii sabir faina almar'ata haweenaydu ida kaana zawju saalix haddii ay qabto nin wanaagsan uma maata canha uu ka dhinto falam تزوج bacdahu gadaashiisa aanay guursan jumica baynahumaa fi ljanna jannada ayaa lagu kulmiyaa waxaynu marka halkaan ka faa'iidaynaa awalan oo aan gabdhaha u dardaarmayna marka u horraysa gabadhii nin fiican ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala inay marka u horraysa ku far adayto waxaa laga yaabaa qof walba iin buu leeyahay qof aan ceeb lahayni ma jiro adduunka nin xala dhaleah oo aan ceeb lahayn lama soo helayo nin kasta oo fiican haddana ceeb buu leeyahay haween kasta oo fiican meel bay ceeb ka leedahay sidaa darteed haddii nin fiican ilaahay ku siiyo oo taqiyo ilaahay yaqaan subxaanahu wa tacaala oo khayr iyo janno loo rajaynayo horta marka hore aytaa iskaga ciyaarin haddii uu waxyaala ku xun yahay uu dhibaato uu meelaha qaybtood ka leeyahay iskaga sabir isbiri ku sabir sida uu abubakr radia allahu tacaala canhu uu gabadhiisa u dardaarmay wayna ku sabirtay radia allahu tacaala canha ku sabir sidaas baan kuu dardaarmaynaa ha iska ilaaliyeen gabdhuhu furriinka tirada badan furriinka tirada badan wax wanaagsan maaha waxaynu kaleeto ka warramaynaa sidoo kaleeto gabdhihii horeeto sidii ay jannada u jeclaan jireen oo ay ku iibsan jireen jannada wax kasta oo qaaliya oo ay leeyihiin waxaa jiri jiray gabdho caabidaada oo ilaahay yaqaan subxaanahu wa tacaalaa magaalada basra waxaa ku jiri jirtay gabar la yidhaahdo ummu ibraahim alhaashimiy gabar caabidada caabidadaho ilaahay taqaan subxaana wa tacaala cibaado badan bay ahayd waqti waqtiyada ka mid a ah ayaa beled min buldaani lmuslimiin wadamadii muslimiinta ka mida ah ayaa lasoo weeraray kadibna gaaladii ayaa gacanta ku dhigtay gaaladii markay gacanta ku dhigtay ayaa masaajidadii laga istaagay kadibna dadkii baa waxaa loogu yeeray in ay jihaadka aadaan waxaa jiray nin caalim ahaa oo magaalada caalim ka ahaa oo cabdilwaaxid la oran kadibna ninkaas ayaa istaagay dadkii buu waaniyey dadkii inay jihaadka aadaan xurar cayntii buu ka warramay jannadii buu ka warramay dadka jihaadka ku shahiida waxa ay leeyihiin ummu ibraahim meeshay joogtaa kadibna ummu ibraahim way soo kacday waxay tidhi cabdiwaaxidow bal waxaad iigu celisaa gabadhii jaariyadii jannada joogtay aad ka warramaysay gabadhii ayuu ku celiyey sifadeedii markaas ba waxay tihi ma og tahay inaan leeyahay wiil ibraahim la yidhaahdo oo isaguna ahlu masaajida haaho waan ogahay ma og tahay inay nimanka madaxda ah oo madaxda u ah magaalada basra ay soo doonaan wiilkaas aniguna aan kala bakhayno wiilkayga sidaan u jeclahay haa laakiin waxaan la jeclaaday oo raalli uga ahay gabadhaas jannada ayaan raalli uga ahay aad ii sheegtay sidaa darteed bal ka waran haddaan gabadhaas jannada u guuriyo markaas buu cabdiwaaxid wuxuu ku yidhi haddaad sidaa samayso adiga iyo aabbihiisba waad liibaanaysaan guriga ayay ku laabatay toban kun oo diinaar ayay soo qaaday kadibna cabdiwaaxid bay u dhiibtay waxay tihi tobankan kun oo diinaar meherkii gabadhaas weeye muslimiinta ayaad jihaad fii sabiili illah toban kun oo diinaar wax hoola tiro badan weeye jihaad fii sabiili illah ayaad muslimiinta aad ku qalqaalinaysaay oo aad ku diraysaa kadibna waxay soo gaday faras aad iyo aad u qiimo badan iyo wixii kaloo lagu dagaalami lahaa wiilkeedii bay u yeertay yaa ummaah wiilkaygiiow waa soo booday wiil baariya weeye yaa ummaah buu isaguna leeyahay gabadhaan raalli ma ka tahay inaad hesho haaho wallaahi raalli baan ka ahay laakiin ogow inaad naftaada ilaahay dartii u bixisid ayaa la rabaaye wuxuu yidhi afcalu yaa ummii waa yeelayaa kadibna faraskii ayay gacanta ka saartay hubkii lagu dagaalami jirana gacantay ka saartay dadkiina muslimiintiina way dhaqaaqeen qura'diina dadkii ayay ku dhex jiraan qur'aan bay ku akrinayaan in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljannata bay akrinayaan aayaadkaas ayay akrinayaan kadibna markii ay dadkii baxeen ayay waxay soo saartay mara xanuud la mariyey xanuudka waxaa la yidhaahdaa wax markuu qofku dhimanayo la mariyo kafantiisa ayay usoo bixisay oo xanuud la mariyey kadibna waa u dhiibtay waxay tihi maradaan xiro ilaahayna subxaanahu wa watacaala fii saaxati alqitaal meesha lagu dagaalamo markaad tagto yaan ilaahay ka arag subxaanahu wa tacaala fulanimo maradaadi kafantaanina waataan ilahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala jannada inuu nagu kulmiyo adduunka inaynaan dib dambe isugu arag waxeeda ugu qiimo wiilkeedi weeye oo waxay ugu qiimaha badnaa weeye kadibna saaxadii jihaadka ayaa la tegey markii la tegay ayaa wiilkeedii waxa uu noqday ninkii ugu horeeya ee gaalada dhex galaa gaalada ayuu isku dhex tuuray ilow waa wiil lala soo ballamay hooyadiis la soo ballantay waa wiil gabar loo ballan qaaday oo gabadhii meherkii laga dhiibay oo doonaya inuu gabadhaan caawaba uu aroosan raba kadibna gaaladii ayuu isku tuuray seeftiisa ayuu la baxay gaaladii ayuu qoorta ka jaray isagana kadib waa shahiiday muslimiintii guushii ayay gacanta ku dhigeen kadibna way soo laabteen markii ay soo laabteen magaaladii basra markii ay soo gelayeen ayaa cabdiwaaxid oo ciidamadii hogaaminaya waxa uu ku yidhi yaan ummu ibraahim waxba yaan loo sheegin ilaa anigu aan la hadlo hooyo weeyaho waxaa laga yaabaa walow ay khayrka jeceshahay haddana xusni iyo murugo inay dareento markii loo sheego anaa si wanaagsan ugu sheegi doonaa kadibna markay maqashay ummu ibraahim ciidamadii ayaa soo laabtay ayay ka hortimi ummu ibraahim radi allahu tacaala canha kadibna waxay tidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala hadiyadaydii ma iga aqbalay oo waan farxaay oo waan bishaaraystaa mase ilaahay hadiyadaydii waa igu soo celiyey oo waa naxaa markaas baa la yidhi mayo wallaahi ilaahay hadiyadaadii waa ka aqbalay markaas bay sujuud la dhacday shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala maalintii dambeeto ayay waxay timi waxay u timi cabdi waaxid oo masaajidkii jooga kadibna wuxuu ku tiri bishaaro yaa cabdiwaaxid cabdiwaaxid oo bishaarayso markaas buu wuxuu ku yidhi ummu ibraahim weligaaba bishaaro ayaad keentaa kadibna waxay tihi xale ayaan seexday markaas baa waxaa iimi wiilkaygii baan arkay oo waxa uu ku jiraa khaymada aad iyo aad u sarreeya iyo qubada aad iyo aad u sarreeya iyo sariira aad iyo aad u sarreeya kadibna wuxuu leey ya ummaah abshirii bishaarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala meherkaagii wuu ka aqbalay wuuna ii guuriyey gabadhii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu iga aqbalay shahaadadaydii haakadaa ayay ahaayeen gabdhihii horeeto ayna naxnu min haa ulaa'i xaggee baynu kuwa inagu kaga jiraa waxaynu kusoo khatimaynaa towbada gabdhahaasu siday u towbo badnaan jireen oo ilaahay ugu towbad keeni jireen subxaanahu wa tacaalaa waxaa jirtay gabar la odhan jiray umu baniin la odhan jiray oo cumar ibnu cabdilcasiis walaashiis ayay ahayd waxay ahayd sidoo kaleeto zawjadii waliid ibnu cabdilmalik ibnu murwaan khaliifa ayay ayay zawjadiisi ahayd khaliifa walaalkeed ahaa aabbaheed amiir buu ahaa waa gabadh noocaas ayay ahayd gabadhaas ayaa markaa waxa u soo galay ama waxa u timi gabar baa u timi caza la oran jiray ayaa u timi gabadhaas waxay saaxiib la ahaan jiray la ahaan jirtay kusayar nin la oran jiray ayay saaxiib la ahaan jirtay ninkaasay wada sheekaysan jireen oo ay sheeke lahaan jireen isaguna nin gabyo ayuu ahaan jiray markaas bay waxay ku tiri umubaniin baa waxay ku tiri gabadhaas ah markaas gabar fiican ma aani ahaa oo waa gabar iska ciyaaraysa oo adduunka iyo kibir markaa iskaga jirta weeye oo gabar reer boqorah weeye markaas ba wuxuu ku tidhi gabay uun baan maqlaa ninkaasuu tiriyo ninka kusayar la yidhaahdo gabay baa laga soo guuriyaa oo uu leeyahay qadaa kullu daynin calimtu hariimahu wa cazatu mamduulun mucanan hariimuha uu leeyahay waxa uu leeyahay qof kasta oo dayn lagu lahaa dayntiisi waa bixiyey laakiin gabadha cazal la yidhaahdo daynta ma bixiso oo ninkii dayn ku lahaa way meermeerisaa ee hadalkaasu muxuu yahay ayay tiri gabagaa muxuu ula jeedaa bal ii markaas bay ugu tiri war iga daa walaalay ma rabo inaan kuu fasire markaas bay ku celcelisa waxay tihi ilaa wa ilaa i fasir waxay tihi ninkaanu habeen habeen wakti waktiyada ka mid ah ayuu wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ku dhunkado kadibna waan u ballan qaaday inuu idhunkado laakiin kadib ayaan arrinkaas nacay oo aniga oo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqaya ayaan diiday dhunkashadiisii waxa uu marka ninkaasu ku hadlaya waxa weeye daynta uu sheegayaa dhunkashadii weeye maxaad dayntaydii ila gudi weysay ballanqaadkaygii maxaad ila fulin weysay buu leeyahay umu baniin baa waxay ku tidhi ha ku dhunkadee u ogolow dembigeeda anigaa qaadaye waa sida sufahadeennu ay tidhaahdo waxa waxaa samay dembiga anaa kaa qaadaye aniga dembiga isoo saar sidaas oo kale ayay ku tidhi laakiin kadib bay hadalkii ka qoomamaysay qooma ma aan qoomama ka dambayn bay ka qoomamaysay <clears throat> kadibna waxa ay odhan jirtay waxaan jeclaaday in aan carra beelo maalintii aan hadalkaas ku hadlayey in ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkaba iga joojiyo oo ilaahay carabka iga gooyo subxaanahu wa tacaala ayaan jeclaan lahaa ayay tidhi kadibna waxay samaysay ilaahay bay u toobad keentay subxaanahu wa tacaala ilaahayna istikfaar bay weydiisatay subxaanahu wa tacaalaa waxaana ay xoraysay arbaciina raqaba afartan qof ayay xoraysay liajli daalika arrinkaas dartiis ayay afartan qof u xoraysay kadibna mar allaale markay xasuusato way oyn jirtay ilaa khimaarkeedu ka qoyo oo hin ayay la fariisan jirtay ilaa khimaarkeedu ka oqoyo kadibna waxay noqotay gabar mutacabidada ilaahay bay caabuday subxaanahu wa tacaala waxa ay noqotay qofkii ugu cibaadada badnayd zabankeedii ayay noqotay waxa ay ka tagtay boqortooyadii iyo khilaafadii iyo wixii oo dhan way iskaga dhex baxday meel gaara ayay iska degtay ilaahay bay caabudi jirtay subxaanahu wa tacaala qof sadaqad badan ayay ahaan jirtay sadaqad aad iyo aad u tiro badan ayay la bixi jirtay gabdho ayaa u imaan jiray saaxiibadeeda oo ay la sheekaysa karto laakiin waxay odhan jirtay mar allaale markii xilliga salaada la soo gaaro waxa weeye idin lama fadhiisanayo oo way ka kici jirtay way ka tegi jirtay oo salaada ayay aadi jirtay tukan jirtay <clears throat> waxayna odhan jirtay qofka dadka ugu bakhaylsan waxa weeye ninkii naftiisa kala bakhayla jannada kala bakhayla sidaas ayay odhan jirtay gabadhaasu ilaahay bay caabudi jirtay subxaanahu wa tacaalaa ilaa ilaahay ka oofsaday subxaanahu wa tacaalaa mutacabidad bay noqotay oo ilaahay bay u laabatay subxaanahu wa tacaala innaga yaa ilaahay u noqonaya subxaanahu wa tacaala yaa toobad keenaya inagu inaynu toobad keenno waa nagu adag tahay ilaahay inaynu u laabanno subxaanahu wa tacaala way nagu adag tahay sidaynu sidaa ugu jiro ayaa laga yaabaa in layna oofsado oo geeridu noogu timaado idan gabdhii horeeto intaas waxa weeye tusaale ka mid ah laakiin ma aha sifaadkoodii iyo tilmaamohoodii wax la dhammayn karayo ma aha sidaad adinkuba ogtihiin laakiin intaasu tusaale ka mida weeye waqis calaa dalika inta kaleetona adiga ayaa ku darsanaya idan min ayna anti haaulaa ayna anti min haaulaa'i adigu kuwa xaggee baad kaga jirtaa ma sadaqadaad ku fiican tahay ma cibaadadaad ku fiican tahay ma cilmigaad ku fiican tahay ma alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar baad ku fiican tahay ma xijaabkaad ku fiican tahay ma xishoodkaad ku fiican tahay bal adigu xaggee baad ku wanaagsan tahay adigu isfiiri marka oo gabdhaha iska dhex fiiri aayadda iska dhex fiiri waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala kuwii naga dhiga kuwa waxa wanaagsan markii wax wanaagsan markay hadalka maqlaan kiisa wanaagsan ka qaata wixii wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ayaa iwaafajiyey subxaanahu wa tacaala wixii qaladana aniga iyo naftayda ayaa shirka ku ah wa wsala allahu cala sayidina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabillahi tawfiiq ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxaadarada qiimaha iyo qaayaha badan ee uu inoo soo jeediyey innagana allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga yeelo kuwa hadalka dhagaysta kiisa wanaagsanna qaataa haddaba habeynta diyaarinta iyo duubista cajladahan waxaa iska leh istiiryaha islaamiga ah ee sharmaarke ama tasjiilaat sharmaarka alislaamiya oo ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaanna soonaha masjidka alrawda ama waxaad kala soo xidhiiri kartaa teleefanada kale ah sideetan iyo labo toddobaatan iyo kow eber saddex oo laga horraysiinayo furaha oo ah eber eber laba shan laba shan ama mobile numberka toddobaatan iyo labo sagaashan iyo kow lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo labo labiyo toban lixdan iyo sideed oo furahoodu yahay eber eber labo shan labo sagaal eber wsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu